alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira mowduuca kollay saaka aynu ballansanayn wax ku saabsanaa risaaladii ku saabsanayd dimaaga oo iska lahaa callaamatu shaykh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin mowduuca risaaladu ku saabsantahy waa mowduuc aad u muhim ah oo aad loogu baahan yahay kollay in la barto culammaduna cumuuman ay aad u boorrin jireen culammadu siday u boorrin jireen haddii la aad iyo aad bay mawduucan ay u boorrin jireen waxaanay ka mid tahay eh, ashyaada ay ku dadaali jireen cilmigeeda waxaa laga sheegaa imaam axmed sida ku sugan tabaqaat alxanaabila inuu yidhi mawduucan waxaan u fadhiistay sagaal sano xataa fahimtu ilaa aan fahmay imaam axmed ibnu xambal wuxuu tilmaamayaa sagaal sano inuu mawduucan ku dadaalayo waxaad garanaysaa dee mawduucani markaas siduu u weyn yahay ad garanaysa culammaduna tasaaniif ay ku gaar yeeleen sheekh culammadii shaaficiyada ka mida oo qarnigii shanaad noolaa oo la odhan jiray abulfaraj maxamed ibnu cabdilwaaxid addaarimi waxa uu ka allifay kitaab mujallad ah nawawina aad buu wax uga soo naqlinayaa kitaabkiisa majmuuca daarimigii macruufkaa ma aha oo saaxibu assunan ma aha oo cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan addaarimi ma aha daarimigii kutubta ictiqaadka lahaa ee kutubta caqaa'idda allifayna ma aha oo cuhmaan ibnu saciid addaarimi waa mid ka dembeeyey oo qarnigii shanaad noolaa oo culamaau shaaficiya ka mid aha almutaxayira ayuu kitaab ka allifay waa kitaab mujallad ah nawowina aad buu ammaanaya kitaabkiisa qidco ka mida ah waa la waayey laakiin haalibkiisii waa la helay waana la daabacay marka uu kitaabka bilaabaayo wuxuu odhanayaa waxaan islahaa markii hore kitaab fiqii alif laakiin waxaan is yidhi cimriga kugu simi maayo waxaan doonay kitaab mawduucan ku saabsan in allifo dad fara badani ma garanayaan buu yidhi waxyaalaha aan sheegayo hadday is yidhahdaan dadka qaar waa garanaysaan bal kitaabka intaa isku laabtaan weyddiiye ma keeni doonaan taas waxaa halkaa ka muuqanaysa nicmada ilaahay uu nagu galladaystay macno noocaasu tilmaamaya naxwa haada waa la taabacay isagoo afar boqoloo safxa ka badan wuxuu odhanayaa imaamu nawowi waan soo koobo waan ikhtisaariyey kitaabkii ikhtisaarkiisii ma hayno laakiin wuxuu tilmaamayaa ashyaa badan inuu ka soo naqlin doono naqligiisuna waa ku badan yahay oo majmuuca wax badan buu ka soo raraya culammadii hore sheekh ka mida ayaa waxauu yidhi waa masaa'ilu ta'kulu lkabid walaa yutqinuha minkum axad masaa'isha ku saabsan dimaa'u nisaa waa masaa'il sida ay u dhib leedahay beerka cunaysa mid idinka mid oo hagaajinayaana ma jiro alimaamu nawowi majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu odhanayaa waa min cawiisi alabwaab baababka aadka u adag buu ka mid yahay sidaas daraaddeed ayaa kibaarta cid ka midii ay qaladay masaa'il badan oo ka mid ah wuu ku dheeraaday hadalka uu ka hadlaayo oo in ku dhow laba boqoloo safxo in ku dhow ayuu kaga hadlay waxaa uu odhanayaa nawowi imaamulxaramayn kitaabkiisa nihaayada wuxuu idhi mujallad buu markii hore mawduuca kaga hadlay mujallad iska dhan oo ka mida nihaayatulmatlabka ayuu kaga hadlay nihaayatulmatlabku waa kitaab weyn oo fiqi ah markii dambe waa soo ikhtisaariyey oo nisfa mujallad ayuu hadalkii ku soo koobay nafaa'is fara badanna waa ku sheegay dad fara badani mawduucan waa ku adkaaday ilaa laga sheego wadaaddada soomaaliyeed qaarkood inay yidhaahdeen baabkan ha isku hawlin waayo la rijaalu taxiidu wala nisaa'u tas'al ragna ma xaydo dumarra ku weydiin maayo dee sidaasna sax ma ahoo dumarkii meel walba waa joogaan sawjadiisuba waa weydiinaysaa walaalihii waa weydiinayaan hablihiisu waa weydiinayaan bal ee dumarka kale ee diintooda ku dadaalayaa dee waa su'aalayaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waayo xishoodku inuu u diido diintooda inay fahmaan ma aha haddii xishood ay uga tagaanna waxay sheegaysaa dee diyaanada inay daciif tahay oo ruuxu diintii aanu ilaashanayn wax kale u doorbiday waatay caaisha tidhi radia allahu canha wa ardaaha dumar waxaa u wanaagsan dumarka ansaarta uma diidin xishoodku inay diintoodii bartaan uma diidin yani nabiga sala allahu aleyh wasalam gabadh baa u imanaysaa ansaar ah markaasay weydiinaysaa xaydkiiyo siday uga dahaaro qaadanaysa markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uga jawaabayaa hadal kooban markaasay sii tafniidaysaa aad u sii weydiinaysaa si ay si fiican ugu fahanto markaasuu subxaana allah tatahari biha nebigu waa xishoonayey calayhi asalaatu wasalaam ilaahay baa xumaan ka nasahane isku taahiri oo bimacnaa waxa weeye markii firsa mumasaka ama maradaa yar iyo ashyaadaas ayuu u sheegayey yacnii udgoonka iyo wax la mariyey raa'ixada lagu tegsiinayo naxwa haada tafsiir kale culamadu ku fasiraan waxay tidhi caaisha waan kaxeeyey dabeedna markaasaan gaar ula tegey markaasaa wuxuu nebigu doonaayey sala allahu alayh wasalam maqsuudkii nebiga ayaan dabeedna u sii sharxay tidhi oo aan u caddeeyey markaase waxay tilmaamaysaa dumarka ansaartaa dumar u wanaagsanaada marka aad iyo aad waxaa loo baahan yahay baabkan in la fahmo wadaadada soomaaliyeed way isku xujayn jireen abwaabta la ysku xujeeyey ayay ka mid ahayd haddii la yidhahdo ruux waxbuu garanayaa mawaadicda la soo qabto ee la ysku xujeeyo abwaabtan bay ahayd baabka idaa ra'ata ay yidhaahdaane minhaajka ku yaalla iyo ayaa la su'aali jiray markaasaa waxaa kala caddaan jiray qofku inuu garanaayo iyo inaanu garanayo ama kinta la qabtay ka mid ahayd dumarkiina dhiigo kala duwan baa ka yimaada waxaa ka mid a xayd waxaa ka mid a nifaas waxaa ka mid a istixaado in iyaga laftooda la kala aqoonsadoo la kala garto waa loo baahan yahy risaaladuna saddexda noocba waa ka warramaysa waxay culammadu isweydiiyaan dhiigaggu dumarka ka yimaada xubintooda taranka ma saddexdaasay ku kooban yihiin mise waa ka badan yihiin kitaabkaynu ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala waxa uu kitaabkeennu marayaa culammada muxaqiqiinta in badanoo ka midna ay maraan inay dhiigaggu dumarka xubintooda taranka ka yimaadaa inay saddexdaa ku kooban yihiin laakiin madaahibta qaarkood waxay qabaan saynu dibba ka sheegi doonno insha allah dumarka dhiigagga xubintooda taranka ka yimaadaa inay shan nooc yihiin waxaa ka mida xayd waxaa ka mid a nifaas dhiigga dhalmada waxaa ka mid a istixaado waxaa ka mid a damu fasaad aan midnaba ahayn waxaa ka mida damun mashkuukun fiihi dhiig laga shakisan yahay oo noocuu yahay aynay caddayn madaahibta qaarkood saasay maraan waxaa ka mid mida madhabulxanaabila madaahibta saas marta waxayna ku dhisantahy saynu arki doonno dhiigga istixaadaduma wuxuu ku gaar yahay marka gabadhu xayd ay yeelato dabadeed baa dhiiggii aan xayd iyo nifaas toonna ahayn la ictibaarinaya oo laga soo qaadayaa inuu yahay damu istixaada mise dhiig kasta oo gabadha xubinteeda taranka ka yimaada oo aan damu xaydna ahayn damu nifaasna ahayn waxaa la odhanayaa istixaado sawaa'un kaana caqiba xaydin am laa culamada qaarba mid bay mareen culamada qaar waxay leeyihiin istixaado waxaa lagu heli karaa uun in gabadhu xayd ay yeelatay laakiin da'dii xaydka haddaynay weli gaadhin oo aynay weli xaydin oo iyadoo sabiyada la arko dhiig ka soconaya waxaa la odhanayaa damu fasaad ee istixaado la odhan maayo waana sida imaamu shaafici laftiisa uu yidhi oo damu fasaad buu ka dhigaya imaam axmed iyo imaam ashaafici labadu waxay ka dhigayaan damu fasaad bacdi kale laakiin culammada ka mid ah waxay leeyihiin maa istixaada wuxuu noqonayaa waa sayalaanu dami fii kayri awaanih marka haddaanu xaydna ahayn nifaasna ahayn wuxuu u tacayunayaa inuu noqdo istixaada ama ha noqdo mid xayd ka horreeyey ama ha noqdo midaan xayd ka horreyn kuu doonaba ha noqdo dhiigga shanaad waxay yidhaahdeen culammada qaarkood dhiig loo kala garan waayey inuu yahay xayd iyo inuu istixaado yahay iyo inuu dhiig markaa laga shakiyey mashkuukun fiihi bay yidhahdeen zamankii xaydka ay heli lahayd ayaa dhiiggan yimi horena uma xaydin laakiin xilligii xaydku bilaabanayay bay joogtaa waa mubtada'a waa mashkuukun fiihi bay yidhaahdeenoo dib bay ka caddaanaysaa maxayd buu noqon doonaa ma fasaad buu noqon doonaa damu fasaad ma damu istixaaduu noqon doonaa haddii la yidhaahdo dhiig kasta oo aan nifaas iyo xayd toonna ahayni waa damu istixaada waa damu istixaada haddii la yidhahdo masaa'ishaa culammadu waa ku kala duwan yihin kitaabkeennu wuxuu marayaa si sahlan oo abwaabta aadka u dhibaatada badnayd waxaa ka mida masale la yidhahdo mutaxayiro waana masalada ugu dhibta badan waatuu shawkaani odhanayo fuqahadu inay aad ugu dheeraadeen baabkay ka hadlayaan mustaxaadada markay ka hadlayaan bay aada ugu dheeraadeen markaase aqwaashooda iska hortimi oo iskhilaaftay markaasaa waxay la yimaadeen wax adkiyaa'u talaba ardayda kuwooda maskaxda badan aynay fahmayn oo fahamkoodu ka fogaanayn bal maxaad u malaynaysaa haddii ardaydii fahamkooda badnaa ee maskaxda badnaa aynay fahmaynin ama fahamkoodu ku adkaanayo in badanoo ka mid a dumarkii lagu sifeeyey inay xagga bayaanka iyo hadalka aynay ku fiicnayn oo waman yunasha'u fi alxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin oo fasaaxadoodu ay yarayd laguna sifeeyey diintoodu inay naaqis tahay bal maxaad u malaynaysaa ma inay fahmayaan waxay ku xeel dheeraadeen adkaynta arrinka ay adkaynayaan ilaa ay la yimaadeen mas'alo mutaxayiro la yidhaahdo oo iyaga laftoodu markii dambe ay ku wareereen axaadiista saxiixayna waxay xukuntay inaan mutaxayiro wax la yidhaahdaa jirin wuxuu u jeedaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam dumar doora oo mustaxaadaat ah baa jiray toban dumara ayaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen qaar istixaado u saaxiiba saxaabiyaadkii bay ka mid ahayn waa toban midh iyo laba iyo saddex toonna ma aha nebigana sala allahu aleyh wasalam masaa'ishaa waa weydiiyeen waana uga jawaabay wax mutaxayiro la yidhaahaa nebigu uma sheegin haddii waxa weeye ay jiri lahaydna nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sheegi lahaa mana odhan hadday sidaa iyo saasi dhacdo lafteeda ixtiyaadka noocayo noocayo noocaasaa samaynaysaa taxayiradu waa masalada ugu dhibta badan sidaa uu leeyahay shawkaani ma jirto oo axaadiistaa caddaysay inayna jirin ayaa ibnu cuthaymiin laftiisuna maraya bal inshaa allahu halkeeda ayaynu kaga hadli doonnaa mutaxayiro maxaa loo yidhi muxayira waa la yidhaahdaa mutaxayirana waa la yidhahdaa mutaxayira haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa gabadha lafteeda ayaa mutaxayira looga jeedaa liannahaa taxayarat fiiha marka waxay yidhahdeen culammadu taxayarat fa xayarat ilfaqiih yadii baa wareertay markaasay faqiihiina wareerisay marka muxayira marka la yidhaahdo dee waxay wareerinaysaa fuqahada laftooda ixtiyaadkii wuxuu gaadhay in la yidhaahdo cibaadaadkii in laba goor lagu waajibiyo oo la yidhaahdo soonkii mar haddaan dhiiggu marnaba go'ayn amaaraaday ku kala garata aanu jirin caado ay leedahay ayna jirin oo si mucta'adu ay u baratay inay qadarkaa noqoto xaydkeedu ayna jirin amaba ay lahaan jirtay ay illowday oo ay xasuusan weydey hadday tahay qadarkiisa iyo hadday tahay wakhtigiisa iyo ammintiisa mid walba wax lagu kala soocoo tamyiizoo amaaraadina ayna jirin dhiiggaasina marnaba aanu go'ayn oo kasra iyo qilla xataa aanu lahayn ee isku sii yahay awalow aakhir isku sifo yahay ama sifadu waaba kala duduwanaan kartaaye laakiin midaan aqbali karin in lagu xambaaro xaydkii in lagu xambaaro aynay dhici karin waxay yidhaahdeen waa suwarkii mutaxayirada waxaanay yidhahdeen cibaadada waa inay iska wadaa ay wakhtigoo dhan soontaa ramadaan oo dhan markay soontana waa inay qallaysaa oo lix iyo toban maalmood oo qallo ah waa inay la timaadaa hadday bishu ku dhammaato soddon hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaatana shan iyo toban maalmoodoo kale oo qallana waa inaad la timaadaa ramadaan oo dhanna awalow aakhir waa inay soontaa bil kalena waa soomaysa intii in laeg baa u soo hadhaysa intii in laeg markay u soo hadho waa inay haddaba raacisaa waxa ka dhiman bimacnaa waxaa ku waajiba calaa ra'yihim mutaxayirada taa ay yidhaahdeen laba biloodoo sooma wax ka badan haysaa u leeyihin waxay leeyihin waa min baab alixtiyaad waayo kollay baa ramadaan in ka mida in xayd joogay waa la garanaya qadar la xukumo qadarkaasaa xaydkiiyo maadaama aan lahayn wax lagu soocaana aynay jirin waxaa la odhanayaa ixtiyaatan wada soon markaad wada soonto aksarulxaydku intuu ahaa waa inaad hadhow qallaysaa ila haddii aksarulxaydkii ay afuri lahayd xataa ma garanayso ma awalka ma aakhirka ma dhexdaa xagguu ku beegan yahay garanayso saas aawadeed waa inay intaana qallaysaa xaggii salaadda waxay yidhahdeen waa tukanaysaa xilli walba waxay qadaraysaa dhiiggii inuu ka go'ay marka mar kasta waa inay maydhataa waana inay weysaysataa ixtimaal inuu xaydka ka go'ay iyadoo la qadarayo ama ay aqbali karto dabeedna waa inay degdeg u tukataa fa kunnaa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa iyada qalluhu kama imanayo laakiin maxay ku waajibinayaan waxay ku waajibinayaan inay salaaddii mar haddaan dhiiggu go'ayn inay joogtayso oo ay salaaddii tukato salaad kastana horteeda waa inay maydhataa bay kuleeyihin calaa kulli xaal masaladaasi waa masalada ugu dhibta badan bal insha allahu tacaala waxaynu gudagelaynaa kitaabka axkaamo badan baa ku tacalluqa oo ilaa labaatan xukum ayaa ku tacalluqaya xaydka marka waa mas'alo wax badani ku tacalluqaan bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanatuubu ilayhi wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina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 iyo itibaacu rasuulka sala allahu aleyh wasalam raacayo maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam waraaqaha uu qoraayo uu ku bilaabi jiray bismi illaahi alraxmaan alraxiim bismillaahi magaca ilaahay baan ku qorayaa allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaaran ku sifaysnaa ahaaday ama arraxmaani kii si caama u naxariisanayay ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday ama alraxiimi si gaara kii mu'miniinta ugu naxariisanayay ahaaday alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuh mahad ilaahay baa la gaara naxmaduhu ilaahay waa mahadinaynaa marka laba goor buu xamdi naqay mar wuxuu keenay jumla ismiya marna wuxuu keenay jumla ficiliya almukararu axlaa wanastaciinuhu waa kaalmo weydiisanaynaa ilaahay wanastakfiruhu waa dembidhaaf weydiisanaynaa wanatuubu ilayhi waa u toobad keenaynaa xaggiisaan u noqonaynaa wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina ilaahay baan magan gelaynaa waxaan ka magan shararka naftayada wa min sayi'aati acmaalina iyo camalladayada kuwa xunxun baannu ka magan gelaynaa ilaahay sharku laba geesood buu ka yimaaddaa ee sharka naftiisa ka imanaya iyo sharka camalka xun uga imanaya labada mid walba waa markaa iman karaa ina annafsa la ammaaratun bisuu naftu waa mid amrid badan xumaanta camalkiina wuxuu u qaybsamaa mid wanaagsan iyo mid xun markaa ka shar ka imanaya waa camalka xun naftii haddii ay shariiro tahay oo sharka ku abuuran dee uu qofku raacayana camalkii xumaana waa imanaya man yahdihi illaahu falaa mudilla lah ku kastuu ilaahay hanuuniyo cid baadiyaynaysaa ma jirto ayankan waman yudlil ku kastuu ilaahay baadiyeeyana falaa haadiya lah mid hanuuniya uma sugnaan wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan qirayaa waan ka markhaati kacayaa waan ictiqaadsanahay waan caddaynayaa mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane ay annahu shaaniyeh laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq waxdahu xaalu allah keligii ahaaday wa xaala mu'akida waa tawkiid lilihbaat laa shariika lahu xaalaan wadaaga ilaahay u sugnaan waa tawkiid linafyi wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa in muxammed addoonkii ilaahay yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkii ilaahay inuu yahay baan qiraya waa shahaadataankii waana asalkii diinta labada shahaado oo diinta islaamka asalkeedu waa laba arrin arrinka koowaad waxay tahay in allah mooye cid kale aan la caabudin asalka labaadna wuxuu yahay in allah waxa lagu caabudayo lagala kulmaayo rasuulka sala allahu alayh wasalam oo wax aan rasuulka lagala kulmin aan lagu caabudayn labada shahaadaa laga kala qaadanayo labada shardiya camalka saalixa loo shardiyana waa ku tusinayaan alikhlaas waalmutaabaca sala allahu alayhi wacala aalih wa asxaabih waman tabicahum biixsaanin ila yowmi iddiin ilaahay nebiga sala allahu aleyh wasalam ha u naxariisto waa raxmatun maca tacdiim baa loo jeedaa haddii raxmad lagu fasiro ama sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano oo mala'ulaclaha agtooda ha ka ammaano wa calaa aalihi iyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaahay ha u naxariisto ama ha ammaano wa asxaabihi iyo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waman tabicahum iyo cidda raacday nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadaba raacday biixsaanin ilaa yowmi iddiin yacnii si wanaajini ku jirto oo la samafalayo ku raacday ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhayo wasallama tasliima ilaahay ha nabadgeliyo nabadgelin ama wasallama ha salaamo tasliiman salaamis ama bacdu faina addima'a alatii tusiibu almar'ata wa hiya alxaydu waalistixaadatu waannifaas dhiigagga dumarka haleelayaa ee bimacnaa ka imanaya xubinta taranka lagama hadlayo dhiig meel kale ka yimi laga hadli maayo ama meelay ka dhaawacantay ama wax la mida laakiin waxaa laga hadlayaa dhiigga ka yimaadda mawdica gaarka a ah ka yimaada ama xubinta taranka ka yimaadda fa ina addimaa alatii tusiibu almar'ata dhiigga gabadha haleelaysaa jumlo muctaridaa buu keenay dabadeed intaan weli khabarka ridin wa hiya alxaydu walistixaadatu waannifaas dhiigaggaasi waana xaydka iyo istixaadada iyo nifaaska weeyaane minal umuuri bay ka mid ahaadeen khabarkii waa kaas intan kale waa jumla muctarida waxay ka mid tahay min alumuuri almuhima umuuraha muhimkaa bay ka mid tahay alatii tadcu alxaajatu ilaa bayaaniha umuuraha muhimkaahoo xaajadu ay u yeedhayso bimacnaa ay keensanayso caddaynta la caddaynayo yacnii danta ayaa keensanaysa in la caddeeyo iyo wa macrifati axkaamiha waxay kaloo dantu u yeedhaysaa oo ay sababaysaa in axkaamteeda la aqoonsadoo la garto wa tamyiizi alkhata'i min alsawaab iyo in khaladka laga garto saxda min aqwaali ahlilcilmi fiiha aqwaasha culammadu ay ka yidhaahdeen masaa'ishaas ka sawaabka ah saxda ah iyo ka khata ah in la kala garto ayaa dantu keensanaysa wa an yakuuna alictimaadu fiima yarjaxu min dalika aw yadcufu calaa daw'i maa jaa'a fi lkitaabi wasunna yurajaxuna waa loo dabdin karaa wa an yakuuna yo inuu noqdo alictimaadu cuskadka la cuskanaya fii ma yurajaxu min daalika waxa kaa laga arjaxaayo aw yudacafu ama la daciifinaayo calaa daw'i maa jaa'a fi alkitaabi waasunna iyadoo la ifsanayo waxa ku yimi kitaabkiiyo sunnada adilada kitaabkiiyo sunnada ee lagu ifsanayo oo lagu kala garanayo qowlkan baa daciifa kana markaa qawi ah liannahuma almasdaraani alasaasiyaani waayo kitaabkiiyo sunnadu waa labada masdar ee asaaska loo nisbeeyey alladaani labadaasoo tubnaa calayhimaa axkaamu allaahi tacaala lagu binaynaayo lagu dhisayo axkaamta ilaahay allatii tacabbada biha cibaadahu waa addoommadiisa ka dalbay oo ku addoonsaday wa kallafahum biha uu ku kallifay axkaamtaa uu ku kallifay uuna ka dalbay inay ku camal falaan atacabud waa talab laga dalbaayo inay ku camal falaan oo sidaa ay ilaahay ku caabudaan walianna fi lictimaadi cala alkitaabi wasunnati tuma'niinata alqalbi wainshiraaxa asadri wa tiiba alnafsi wa baraa'ata adimma waxaa ku sugan cuskadka la cuskanayo kitaabkiiyo sunnada tuma'niinata alqalbi qalbiga xasilitaankiisa uu xasilaayo tuma'niinata waa annada isimkeedii weeye nusqadan hayo khata' baa ku dhacay in la goda ah tuma'niinata alqalbi wainshiraaxa inshiraaxa asadri inuu qalbigu xasilo laabtuna ay waasic noqoto wa tiiba annafsi naftu ay raalli noqoto wa baraa'ata dimmati dimmaduna ay beri noqoto oo qofka dumadiisii waxay beri ku noqonaysaa dee kitaabkiiyo sunnada inuu ku camal falay walianna maa cadaahumaa waxaa kitaabkiiyo sunnada ka soo hadhay fa innamaa yuxtaju lahu walaa yuxtaju bihi waa loo xujo iyo deliil raadiyaa ee iyaga lama xujayso id laa xujata ilaa fii kalaami illaahi tacaala wa kalaami rasuulihi sala allahu aleyh wasalam waayo wax xujiye kuma sugna asaalatan hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka mooyaane calayhi asalaatu wassalaam wa kadalika kalaamu ahli ilcilm saasoo kale u ahaaday culammada hadalkooda min asaxaabati ahlucilmigaasoo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid ahaaday cala alqowli araajix qowlka miisaan kale marka lagu socdo ee qawiga bisharti an laa yakuuna fi lkitaabi wa sunnatii waxaase loo shardinaya oo lagu xidhaya inaanu ku sugnayn kitaabkiiyo sunnada maa yukhaalifuhu wax khilaafaya qowlka saxaabiga ee haddii kitaabkiiyo sunnada uu ku sugan yahay wax qowlka saxaabiga khilaafaya dee kitaabkiiyo sunnadu waxay sheegeen baa la raacaya wa anlaa yucaaridahu qowlu saxaabiyin aakhar waxaa kaloo loo shardinayaa saxaabi kale hadalkii waa inaanu khilaafin fa in kaana fi lkitaabi wa sunnati maa yukhaalifu haddii kitaabkiiyo sunnada uu ku sugan yahay wax khilaafaya qowlka saxaabiga wajaba alakhdu bima fi lkitaabi wasunna waxaa waajiba in la qaato waxaa kitaabkiiyo sunnada ku sugan wa in caaradahu qowlu saxaabiyin aakhara hadduu caarido ka hor yimaado saxaabi kale hadalkii uliba atarjiixu bayna alqowlayn waxaa la doonayaa arjaxaadda labada qowl la kala arjaxay wa ukhida bialraajixi minhuma waxaa la qaadanayaa ka raajixa ah ee ka mida labada qowl labada qowl ee saxaabadu ay kale yidhaahdeen qowlka raajixee kitaabkii sunnada u dhowaanshaha badan ayaa la qaadanaya liqowlihi tacaala waxaana u deliila hadalkiisa allah uu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddaa shay isku khilaaftaan shaygaa waxaa u celisaan ilaahay iyo rasuulkiisa u celiyey calayhi asalaatu wassalaam in kuntum tu'minuuna biallaahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin qaar rumaynaya ilaahay iyo maalinta dambe ee aakhiro daalika khayrun wa axsanu ta'wiila kaasaa khayr leh khilaafkiisa khayr kuma jiro isagaana wanaag leh ta'wiilan xagga caaqibada ismu tafdiili huna laysa calaa baali yacni wuxuu tilmaamayaa sheikhu baabkani wuxuu ka mid yahay umuuraha muhimkaa marka kolle in la aqoonsado waa loo baahany sida loo aqoonsanayaana waxay noqonaysaa in la garto maxaa raajixa maxaan raajix ahayn raajixnimadii qowlka qawigaa maxaa lagu garanayaa culammadu way isku khilaafeen masaa'il badanoo ka mide eh. waxaa lagu garanayaa kitaabkiiyo sunnadu qowlkay ayidayaan ee waafaqaya waa in la qaataa waayo xujadu waxay ku sugantay kitaabkiiyo sunnada waana sababeeyey sheikhu wuxuu yidhi waa midda koowaadee waa labadii masdare asalka ahaa xataa umuuraha kale ee xujada noqonaya dee waa umuuro tabac yaga u ah waa umuuro tabac u noqonaya marka waa labadii masdere asaasiga ah ee asalka ahaa ee ilaahay addoommada ka dalbay inay ku camal falaan uu ka dalba oo ku addoonsaday wey labadubana waa waxyi waa midda labaad ee cuskadka kitaabka iyo sunnada la cuskanaya waxaa ku sugan qalbigu waa ku xasilaya laabtii waa u ballaadhanaysaa bimacnaa qofku werwer ma dareemayo warniyow armaad waxaad ku camalfalaysaa ay tahay wax qalada werwarkaasi iman maayo mar hadduu markaa waxaweeye masaladii nusuus u haysto inshiraaxu sadri iyo tuma'niinatu lqalbi ayaa imanaya iyo nafti inay yani ku samaato niyadii albiru maطma'anat ilayhi nafs watmaana ilayhi alqalb wixii dembigaha maxaa la yidhi dee waxay leeyihiin werwer bay leeyihin yani waxa weeye wixii laabtu ku xasili weydo dee in wax ku jiraan baa la garnay marka iyaga laabtaa ku xasilaysa niyadii baa ku samaanaysa dimaduna beri bay ku noqonaysa waayo dee wuxuu isleeyahay haddii lagu yidhahdo maxaa sidaa u samaysay ilaahayow dee nebigaagii baa sidaa nagu yidhi sidaasaan caynkaa u sameeyey dee wax eeda markaa ku yeelan maayo marka bara'atu dimma ayaa ku sugnaanaysa ta kale waxaa kitaabkiiyo sunnada ka soo hadhay xujo iyo daliil baa loo raadiyaaye asaaratan lama xujayso qaacidada caynkana waxaa sheegay ahlucilmiga qaarkood waxaana ka mida shaykhulislaam ibnu taymiya kama fii majmuuci alfataawa oo wuxuu yidhi aqwaasha culammada iyagaa xujo iyo deliil loo doonaa laakiin iyaga lama xujaysto sababtu maxay tahay yacnii qowl kastoo caalim yidhahdaa wuxuu u baahan yahay daliil haddii la yidhahdo sheekh hebel baa sidaa yidhi waxaa la odhanayaa maa daliiluhu daliilkiisu muxuu yihi haddii cid kaloo aan rasuulka ahayn sala allahu alayh wasalam hadalkiisa layska aqbalayo dee lama yidhaahdeen farudduuhu ila allahi waalrasuul ilahayna wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul wuxuu kaloo allah yidhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah marka aqwaashii kale waxay u baahan yihiin xujo in loo doono marka xujo aan kitaabka iyo sunnada ku sugnayni ma jirto wuxuu ku soo daray kalaamka saxaabadana xuja weeyaan buu yidhi laba qayd baanu raaciyey waa in kitaabkii sunnada wax khilaafaya aanu ku sugnayn kow waa midda labaadee saxaabi kale waa inaanu caaridin haddii qowl saxaabiyo kale caarido waxay noqonaysaa tarjiix baa la raadinaya tarjiix ayaa la raadinaya taana waxaa laga qaadanayaa aayadda laakiin kalaamka saxaabadu waxay u baahan yihiin awalan in marka hore sixadiisa la sugo waayo aqwaasha saxaabada laga sheego bacdi ka midii ma sugna shaygana haddii xukum lagu binaynaayo waa in la isbaatiyaa la sugaa oo shaygii uu noqdaa mid sugan mar labaadkana waa inaan deliil kale caaridin buuri oo deliil min alkitaabi wasunna ah waa inaanu caaridin hadduu deliil kitaabkiiyo sunnada ka midii u caarido daliilka kitaabkiiyo sunnada ka mida ah ayaa la raacaya wuxuu inoogu daray saxaabi kale qowlkiina waa inaanu caaridin waayo saxaabada aqwaashoodu hadday iskhilaafaan waxay u baahan yihiin tarjiix waxaan u deliishaday aayadda marka hordhici risaaladda ayaynu ku jiray wa hadihi risaalatun muujazatun fima tadcu lxaajatu ilayhi min bayaani hadihi addimaa'i waaxkaamiha waa risaalo kooban oo ku saabsan waxay xaajadu u yeedhayso oo min bayaani hadihi addimaa dhiigaggan in la caddeeyo ah iyo waaxkaamiha axkaamteeda wa tashtamilu cala alfusuuli alaatiya waxayna koobsanaysaa fasalladan soo socdaa ayay koobsanaysaa alfasl alawal fii macna alxaydi wa xikmatih fasalka koowaad wuxuu ku saabsan yahay macnaha xayd iyo xikmada xaydka ku jirta alfaslu athaani fii zaman alxaydi wa muddati fasalka labaad wuxuu ku saabsan yahay wakhtiga xaydka iyo muddada uu joogayo goormaa ugu horayso gabadhu ay xaydaysaa inteese uu joogi karaa dhiiggaas intee ugu yar intee ugu badan wakhti gabadhu ay xayddana goormaa ugu horraysa sannaddee goormaase ugu dambaysa alfaslu athaalisu fi tawaari'i cala waa waxyaalaha soo darinaya ee xaydka ku soo darrinaya alfaslu alraabicu axkaamu alxayd fasalka afraad wuxuu ku saabsan yahay axkaamta xaydka axkaam baa ka tartiibsamaysa axkaamtaasaa laga hadlaya alfaslu alkhaamisu fi alistixaadati wa axkaamiha fasalka shanaad wuxuu ku saabsan yahay dhiigga istixaadada la yidhaahdo ama dhabar furanka la yidhaahdo iyo axkaamteeda alfaslu asaadisu fi annifaasi wa axkaamih fasalka lixaadna wuxuu ku saabsan yahay dhiigga dhalmada iyo axkaamta uu leeyahay dhiigga dhalmada alfaslu asaabicu fasalka toddobaad fi isticmaali maa yamnacu alxayda aw yajlubuh wuxuu ku saabsan yahay kii isticmaalka la isticmaalo dhiigga diidaya ama dhiigga soo jiidaya bimacnaa dawo ma isticmaali kartaa ama dhir ma isticmaali kartaa gabadhu caadada si mu'aqata uga joojin karta yacanii wax markaa dhiiggii ka joojinayo aynay wakhtigan caadadii helayn mase isticmaali kartaa wax markaa soo dedejinaya dhiiggii oo ina dhiiggii hore u hesho keensanaya wamaa yamnacu alxamla iyo waxa uurka diidaya isticmaalka la isticmaalo oo gabadhu isticmaasho aw yusqidhu ama soo ridayo mawduucaas ayuu ka hadlayaa fasalka toddobaadna kaga hadlaya alfaslu alawal fii macna alxaydi wa xikmatih fasalka koowaad wuxuu ku saabsanaa macnaha xayd iyo xikmadiis intaynaan gudagelin alxayd wuxuu leeyahay magacyo badan asmaa badan bay culammadu sheegeen oo magaca xayd la macno ah waxay qaarkood sheegeen ilaa toban magac qaarna waaba ka sii badiyeen asmaa badan baa markaa la sheegay markaa nifaas baa ka mida qur'i baa ka mida icsaar baa ka mida diraas baa ka mida daxik baa ka mida aayaddii fadaxikat waxaa la soo raray inuu ku fasiray cabdullaahi bnu cabbaas fa xaadat aduu tafsiirkaa jamaahirta culammadu ma marin laakiin culammada qaarkood waxay yidhahaan daxik waxaa looga jeedaa bimacna alxayd marka asmaada xaydkay ku dareen waxaa ka mida bay yidhahan ada qul huwa adan bay ka qaateen dersi baa ka mida firaaq baa ka mida ciraaq baa ka mida damsi baa ka mida ikbaar baa ka mida damsi baa ka mida damsiga mar waa tha marna waa siin xayd iyo maxiid iyo maxaad intaas waxay noqonaysaa shan iyo toban magac lilxaydi cashratu asmaa'in wa khamsatuha xaydun maxiidun maxaadun damsun ikbaaru damsun ciraakun firaakun mac adan daxikun darsun diraasun nifaasun qur'in icsaaru wuxuu ku sameeyey hamsooyinkiibuu labada mawdice ugu dambeeya ikbaar iyo icsaar oo hamsadu qaci ahayd ayuu nadmiga daraaddii wuxuu uga dhigay wasli ayuu uga dhigay bacdibaa markaa nadmiyey oo labadaa bayd ku nadmiyey lamana garanayo masalada labaad aynu tilmaamaynaa waxay ku saabsan tahay cidaan dumarka ahaynoo xaydaa ma jirtaa culammadu waxay sheegeen xayawaanaadka qaar ka mida inay xaydaan bacdi waxay ku gaabsadeen afar oo waxay yidhaahdeen dumarka mooyee saddex kalaa xayda oo xayawaanaadka ka mid a ah, oo uu ka mid yahay waraabuhu ka mid yahay oo bakayluhu ka mid yahay oo fiidmeertu ka mid bacdina waa ka sii badiyeenoo waxay yidhaahdeen ashyaada xayddaa waxay noqonayaan siddeed qaar baaba ku kulmiyey nadmi wuxuu yidhi ina allawaatiya xidna alkullu qad jumicat fii dimni beytin fakun miman lahunna yaci imra'atun naaqatun mac arnabin wazagun wa kalbatun farasun khuffaashu mac dabuci haddaad doontaan waa qori kartaan ina allawaati yaxidna alkullu qad jumicat waa shatru beyt imra'atun naaqatun mac arnabin wazahun wa kalbatun farasun khuffaashu mac dabuci khufaash ma tanwiininaysa wa kalbatun farasun khuffaashu mac dabuci xaydka dumarka mooyaane ashyaada kale ee la yidhi waa xaydaan wax axkaamoo ka tartiibsamaya ma jiro axkaami waxay ka imanaysaa xaydka dumarka laakiin ashyaada kale axkaam ka imanaysaa ma jirto kamana dhalanayso haddii la yidhaahdo xayawaankaasi waa xaydaa inuu xaaraan noqdaa ka dhalanayso miday ka imanaysa maaha waa lilmacluumiya waa si laysaga ogaada un weeye waxay kaloo culammadu isweydiiyaan xaydku goormay ugu horraysay ee xayd dumarka ku soo derriyey laba qowl baa ku sugan qowla odhanaaya xaydku xaawuu ku bilaabmay xawaa oo wuxuu ahaa markaa mid qadiim ah iyo qowl labaadoo odhanaya dumarkii reer banu israa'iil baa markii mukhaalafaadka ay la yimaadeen xaydka lagu imtixaanay jumhuurka culammadu waxay qabaan qowlka hore waxaana u deliila xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixaynka ku sugan ina haada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam markii caaisha iyadoo weli aan cimradii dhammaysanin ay xayday ayuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam arrinkani waa arrinu ilaahay u qadaray dumarka aadamiyaadkaah marka taa waxaa laga qaadanayaa banaatu aadam inay asaalatan wada xaydi jireen oo xaydku qadiim ku ahaa asar mawquufana waxaa lagu soo wariyo cabdullaahi bnu cabbaas ku mawquufa inuu cabdullaahi bnu cabbaas uu yidhi lama akala aadamu min alshajarati alatii nuhiya canha qaala rabbii zayanatu lii xawa cabdulahi bnu cabbaas wuxuu yidhi markii aadam geedkii laga reebay uu cunay ayuu wuxuu yidhi ilaahayow xawaa ayaa ii qurxisay qaala fa innii ucaaqibuha anlaa taxmila ila kurhan wa anlaa tadaca ila kurha waxaan ku ciqaabayaa inaynay qaadin inay dhib ku qaadaysa iyo mashaqo mooyaane oo aynay dhiginna inay dhib ku dhigaysa mooyaane riwaayo kale waxaa ku soo arooray acqabtuha yacnii anlaa taxmila ila kurhan sida kale waa kala mid wa admaytuha fi shahri maratayn bishiina laba goor baan kaga dhiijiyey asarka sidaa ku soo arooray ibnu mundir baa ku soo warinaya alishraaf xaakim baa ku soo warinaya mustadraga bayhaqi baa ku soo warinaya shucabka kharaa'iti baa ku soo warinaya ictilaal alquluub xaakim wuu saxiixiyo wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga waa ku saxiixinaya marka asarka ibnu cabbaasna wuxuu tilmaamayaa xaydku inuu soo taxnaa min xawaa'a aanu wakhti dambe soo bilaaban haddaba qowl labaad baa wuxuu leeyahay xaydku wuxuu ku bilaabmay banuu israa'iil waxaana kaa loo cuskadaa hadalkaas asar laga soo wariyey cabdullaahi bn mascuud iyo caaisha weliba asarka cabdullahi ibn mascuud xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waa saxiix bukhaari ma magacaabayo wuxuu odhanayaa qaala bacduhum laakiin xaafid ibnu xajar baa odhanaya cidda sidan tidhi ee uu hadda qariyey waa cabdullaahi ibn mascuud iyo caaisha waxaad mooddaa nowcan maa in tacaarud ka muuqdo hadday iscaaridaanna dee sida nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam baa la qaadanaya laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waxaa suurtoobi karta in la jamciyo masee lagu kulminaya in la yidhaahdo dumarka inuu xayd ka yimaaddaa asaalatan inuu xayd uga yimaadaa qadiim bay ahayd laakiin reer banu israa'iil waxaa loogu imtixaanay waa lagu siyaadiyey muddadiis muddada uu dumarka ku sugnaanayo ayaa la badiyey sidaasoo kalea dhici karta buuhi in lagu jamciyo calaa kulli xaal jamcigaasi hadduu suuro galo dee waxay noqonaysaa in la wada qaatay laakiin xoogaa haddii la istibcaado jamcigaas waxay noqonaysaa sida nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam in la qaato wuxuu idhi sheikhu ullah alxaydu lugatan sayalaanu shayi wa jarayaanu xaydu lugada waxaa lagu yidhaahdaa socodka shaygu socdo ama uu dareero sayalaan iyo jarayaan wasnigiisu waa facalaan mid walba xarafka dhexe waa xarakaysan yahi caynulkelima waayo masdarka wixii xaraka iyo taqallub sheega waxaa u qiyaasi ah facalaan waxaa ka mida noocaas markay yidhaahdeen xaad alwaadi ama xaad asayl macnihii luqawigaabuu ku sugan yahy daadkiibaa xayday ama waadigiibaa xayday waxaa loo jeedaa biyihiisii baa rogmanaya waa sayaalaankii xaadat isamuratu marka la yidhaahdana waxaa laga tilmaamayaa geedku markuu yeesho xaba ka da'aysa u yeesho wa fi sharci damun yaxdusu lilunhaa bimuqtada adabiicati biduuni sababin fii awqaatin macluuma sharciga gudihiisa waxaa lagu yidhaahdaa xayd waa dhiig ku soo darinaya tadhadig bimuqtada dabiica wuxuu u soo darinayaa sida dabeecaddu keensanayso biduuni sababin sabab la'aanteed fii awqaatin macluuma wakhtiya macluuma oo la yaqaan ayuu ku soo derrinaya fa huwa damun dabiiciyun waa dhiig dabiici ah oo si dabiiciya ah inuu uga imanayo cillo la'aan loo nisbeeyey laysa lahu min maradin aw jurxin aw suquutin aw wilaada laysa lahu min maradin xanuun uma sugnaan aw jurxin aw suquutin aw wilaadah ama dhaawac kuma iman dhicitaan kuma iman dhalmo kuma iman wuxuu u yimaaddaa caafimaad qabbuu kaga yimaada wa bimaa annahu damun dabiiciyun inuu dhiig dabiiciya yahay aawadeed fa innahu yakhtalifu bixasabi xaali alunsaa wa bii'atiha wa jawiha wuxuu ku kala duwanaanayaa kolba gabadha xaalkeedu siduu yahay iyo wa bii'atihaa meesha ay ku nooshahay siday tahay wajawiha iyo cimilada ay ku nooshahay siday tahay waxaa dhici karta xaydku inuu ku kala duwanaado dumarka min beledin ilaa beled waxaa dhici karta inuu ku kala duwanaado cimilo iyo ka cimilo cimilooyinka qaarkood markay joogto waxaa dhici karta muddo inuu socdo ka badan muddada uu soconayo markay cimilo kala joogto walidaalika takhtalifu fiihi annisaa'u ikhtilaafan mutabaayinan sidaas daraaddeed dumarku waa ku kala duwanaanayaan xaydka kala duwanaansho kala tagan tacriifka tacaariif isku dhadhow bay kollay culammadu ku tacriifiyaan culamada qaarkood waxay ka cabbireen markay sheegayaan tacriifka xaydka waa damun yurkhiihi raximu almar'ati bacda buluugiha fii awqaatin macluuma waa dhiig uu soo daynayo ilmagaleenka gabadhu markay qaan gaadha dabadeed awqaat macluuma gudaheed buu soo daynaya kolle in lagu daro min hayri maradin walaa wilaadah ama min hayri cillatin walaa wilaadah in lagu daro waa loo baahan yahy waayo dhiigga dhalmaduba dee waa dhiig ka imanaya raximka gabadha qaangaadhna way tahay markuu ka imanayo laakiin wuxuu ku imanayaa bisababi alwilaada ayuu ku imanaya marka min ghayri cillatin walaa wilaada marka la yidhaahdo waxaa caddaanaya dhiigga loo jeedaa inuu yahay xayd aanu dhiig kale ahay sheikhu waxau uhi allah waalxikmatu annahu lama kaana aljaniinu fii batni ummihi laa yumkinu an yataqaddaa bima yataqaddaa bihi man kaana khaarija albatni nusaqa qaarkood halkaa waxaa ka dhacaya bima yataqaddaa annahu lamma kaana aljaniinu markuu ahaaday uurjiifku fii batni ummihi calooshii hooyadiisa xaaluu ku sugan yahay laa yumkinu midaynay suuroobayn an yataqadaa inuu ku cunteeyo oo cunto ahaan u qaato an yataqadaa waa bidaal inuu ku cunteeyo cunto ahaan u qaato bima yataqadaa bihi wuxuu ku cuntaynaayo cunto ahaan u qaadanayo man kaana khaarija albatni kaan caloosha ku sugnayn bimacnaa aan uurka ku sugnayn ee dabadda joogaa wuxuu cunto ahaan u qaadanayo uma qaadan karo uur jiifka oo lama gaadhsiin karo walaa yumkinu liarxami alkhalqi bihi an yuusila ilayhi shay'an min alghidaa mana suuragal aha khalqiga ka ugu naxariista badan ilmaha uurjiifka ah inuu gaadhsiiyo shay cunto ka mida inuu gaadhsiiyaa uma suuragal ah xiina idin jacala allaahu tacaala fi lunhaa ifraazaatin damawiyatin yatagadaa biha aljaniinu fii batni ummih goortaasba ilaahay wuxuu u yeelay gabadhii dheecaamo dhiig loo nisbeeyey oo ilmaha uurjiifku uu cunto ahaan u qaadanayo ifraaska waxa la soo daayaa la yidhahdaa marka waa dheecaamo ay soo daynayso oo dhiig loo nisbeeyey ama dhiig ah dheecaamadaa dhiigga ah ama dareerayaasha gabadha ka imanaya ee dhiigga ah waxaa cunto ahaan u qaadanaya ilmaha uurjiifka biduuni alxaajati ilaa aklin wa hadmin isagaan u baahnayn calaalin iyo dheefshiid midnaba tanfudu ilaa jismihi min tariiqi surati jidhkiisa waxay ku gaadhaysaa waddada xundhurtay ka gaadhaysa oo madheertii ayaa waxay ku xidhan tahay xundhurtiisay markaa ku xidhan tahay marka madheertaasaa wux u soo marayaan dabeedna xundhurtaasuu ka qaadanaya wixii oo diyaarsan buu wuxuu alla wuxuu u baahan yahy halkaasu ka qaadanaya ila wuxuu ku korayaa calooshii hooyadii isagoo ku sugan buu korayaa marka nooc kastuu u baahan yahay hadday tahay lafihiisa waxa korinaya hadday tahay fitamiinadiisa hadday tahay xadiidadiisa hadday tahay yacni nooc kastuu u baahan yahay wuxuu ka goosanaya hooyada saas aawadee hooyadu markay uurka leedahay in laga warhayo oo la ilaaliyay u baahan tahay ilmuhu isagu khasab waa ka goosanaya wixiis ama hooyadu waxa qaadato ama yaynay qaadan laakiin hadday khatar gasho dee xaaladda noocaas waa isla khaalas garoobayaa laakiin inta horeo dhan dhig jidhkeedu faganaya waxaa hooyada markaa lafaheedu u daciifaan maxay tahay waxay u daciifayaan waxay tahay ilmahan baa faktay waxaa laga yaabaa ilkuhu inay ka daataan waxaa laga yaabaa lafaheedu inay xorshoosh noqdaan oo dee ilmaha faktay oo wixii markaa waxbaa ka gurtay marka mar kasta waxay u baahan tahay in la kabo yacni faytamiinadeeda iyo birta dhiigga iyo waxa weeye markaa lafaheeda waxyaalaha noocaasoo dhan waad idinka arkayna hooyooyinka marka ay dhacdo qaarkood dee inay dhiigga goostaan malayaha dhiiggu waa khalaas waxay u baahan baahantay in dhiig lagu shubo maxaa keensaday taas markii ilmaha aynay qaadin dhiiggeedu wuxuu ahaa mid markaa buur ah laakiin sababtu waxay tahay ilmahani caloosha waa galay dhiiggeedii iyo waxyaalihii kale ee jidhkeeda ku sugnaaba waxalle wuxuu u baahan yahay ilmuhu waa ka qaadanayey oo waa faganayey wax u kabana hooyadii ma helin marka xaaladda noocaasa dee waxay noqonaysaa inay khalaas gaadho tanfudu ilaa jismihi min ariiqi surati xaysu yatakhallalu damu curuuqahu waxay gaadhaysaa jidhkiisa ilmaha waddada xundhurtay ka gaadhaysa goorta uu dhiiggu dhex gelaayo curuuqdiis bimacnaa xididadiisaa dhiiggii qaadanaya fayataqadaa bihi dabeedna waa ku korayaa oo halkii cuntada halkaasaa u gashay fa tabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiin ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka korreeya oo khayrkiisu batay khaaliqiinta cid wax abuurta ama cid wax qaddarta kii ugu wanaagsanaa bimacnaa hadday jirto cid kale oo wax qadartaa ama wax abuurtaa ilaahay baa ugu wanaagsan culamada qaar waxay ku fasiraan axsanu lmuqadiriin khalqi waxaa loo jeedaa bimacna taqdiir laa anta tafri maa khalaqta wa bacdu alqawmi yakhluqu uma laa yafri yakhluqu bimacna yuqadiru fahadihi hiy alxikmatu fii hada alxayd tani waa xikmadda ku saabsan xaydkan walidalika idaa xamalat ilmar'atu inqataca alxaydu canha sidaas daraaddeed gabadhu hadday uur yeelato xaydku waa ka go'aya falaa taxiidu ilaa naadiran ma xaydayso dhif iyo qaliil mooye si kale ku xaydi mayso waa jirtaa dumarka qaarkood iyagoo uur leh in dhiig ka yimaado fuqahaduna waxay isku khilaafsan yihiin dhiiggaasi xayd ma la xisaabinaya mise lama xisaabinayo kollay wuu ka hadlayaa sheikhu oo baababka uu ka hadlaya ayay ka mid tahay marka insha allahu tacaala halkeedaynugu tegi doonaa wakadalika almaraadicu saasoo kaley ahaatay dumarka caruurta nuujiyaana waa saasoo kale yaqilu man taxiidu minhun waa yar yihiin dumarka ilma nuujinaya cidda ka midkae xayddaa waa yarta laa siyama fii awali zamani alirdaac waxa isagu ka xag jira aan wax la midi jirin marka ilma nuujintu ay cusub tahay oo xaaladda noocaasa sida badan ma xaydo markaa lafteeda wax isu rogayaa baa la leeyahay yacnii caana iyo ay isu rogayaan saas aaweed baa xaydkuu ugu xabismayaa sida badanna dumarka ilmaha nuujinayaa ee uur ma qaadaan khaas ahaan marka ay nuujintu isku dhadhowdahay qolihaa dhakhaatiirta laftoodu waxay yidhaahdaan shartay leedahay inayna gabadhu ku qaadin markay nuujinayso waa maxay waa inayna godlan iyadoo ilmuhu uu jaqaya mooyaane haddii marka ay godlato iyadoo ilmuhu aanu jaqayn macaanuhu ay da'aan xaalka noocaasa waxay u suuragal tahay inay qaado laakiin haddii mar walba intaan naasku aanu godlan ay nuujiso oo dabeedna markaa ilmaha nuujintiisa ay ku godlato waxay yidhahdeen tan noocaasa ma qaato kollay saasay sheegeen alfaslu aani fasalka labaad fii zamani alxaydi wa wuxuu ku saabsan yahay wakhtiga xaydka iyo muddadiis alkalaamu fii hada alfasli fii maqaamayn hadalka fasalkan gudihiisa laga hadlayaa wuxuu ku saabsan yahay laba maqaam ama laba masalo muraadka looga jeedaa mas'ale ah maqaamka asal ahaan waa meel la istaago waxaa loo jeedaa uun majlis almaqaamu alawal fi sinni aladii yata'ataa fiihi alxayd maqaamka koowaad wuxuu ku saabsan yahay da'da uu xaydku ku yimaado waa da'dii almaqaamu athaani maqaamka labaad fii muddati alxayd wuxuu ku saabsan yahay muddada xaydku socdaa waa intii intee ugu yar inteese ugu badan fa ama almaqaamu alawalu maqaamka koowaad miyaa fa sinu aladii yaglibu fiihi alxayd da'da gudihiisa ay haalib noqonayso xaydku ou badanayo wa maa bayna isnatay casharata sana ilaa khamsiina sana waa inta u dhaxaysa laba iyo toban sano ilaa konton sano udhaxaysa wa rubbamaa xaadat ilunhaa qabla daalika aw bacdahu si naadirana waxa u dhacaa oo yar rubada taqliil baa looga jeedaaya inay gabadhu xaydo oo dhiiggaa caadada ay hesho intaynay da'daa labiyo tobanka gaadhin ama da'da kontonka a ah dabadeed inay xaydana waa dhici kartaa si qaliiloo naadir ah bixasabi xaaliha wa bii'atiha wa jawihaa taasoo ku xidhan kolba sida xaaladdeedu tahay iyo meesha ay ku nooshahay siday tahay bii'adu waa meesha la joogee lagu nooliyey iyo cimraday ku nooshahay siday tahay waqad ikhtalafa alculamaa'u raximahum ullahu hal lisinni aladii yata'ataa fiihi alxaydu xaddun mucayan culammadu waxay isku khilaafeen ilaahay u naxariistee hal lisinni da'da ma u sugan tahay alladii kaasoo yata'ataa fiihi alxaydu xayd u imanayo ama ay suuragal tahay inuu yimaaddo xayd xaddun mucayanun xad gaar ah bixaysu si oo laa taxiidu alunsaa gabadhu aynay xaydayn qablahu wakhtigaa ka hor walaa bacdahu wakhtigaa kadibna aynay xaydayn wa anna maa ya'tiiha waxa ka yimaaddaa qablahu da'daa ka hor aw bacdahu ama da'dan kale dabadeed ka yimaaddaa fa huwa damu fasaad waa dhiig fasaad ah la xayd xayd maaha da' sidaasoo kale loo goyn karaa oo la odhan karaa sinnigaa wixii ka horreeya xayd ma ahee waa damu fasaad ama siday culamo kale ka cabbiraan waa damu istixaada calaa qawlin wixii ka dambeeyaa da'daa kalena waa damu fasaad ama calaa qawlin waa damu istixaada ile culamada qaar baa waxay leeyihin damu istixaada iyadoo xayd jooga mooye damu istixaada lama heli karo marka qolyahaas iyagu waxay cabbirayaan damu fasaad nifaas ma aha xayd ma aha istixaado ma aha damu fasaad baa la odhanaya qolyana waa iska oggol yihiin dee mufasaadkay sheegayaanoo dhan in istixaado lagu xambaaro ikhtalafa alculamaa'u fii daalik culammadu arrinkaa waa isku khilaafeen marka waxaa imanaya da'da ugu yar waa da'dii da'da se ugu badani waa da'dii qaala daarimiyu daarimiga siaynu soo sheegnay waa sheikh shaafici ah oo qarnigii shanaad noolaa magiciisana loodhan jiray abulfaraj maxamed ibnu cabdilwaaxid addaarimi ayaa loodhan jiray waana sheikha kitaabka mujalladka mutaxayirada ka qoray mujallad dakhmi ayuu mutaxayira keliya gabadha mustaxaadada ah ka alifay qaala daarimiyu daarimiy wuxuu yidhi bacda an dakara alikhtilaafaat markuu ikhtilaafaadka sheegay dabadeed kullu hada cindii khata wuxuu sheegay aqwaasha culammadu ay ka yidhaahdeen oo qaar badda' sheegeen ayuu wuxuu yidhi ashyaada dhammaantood aniga agtayda waxay tahay qalad oo sinni mucayana in lagu xadidaa sax maaha lianna almarjica fii jamiici dalika ila alwujuud waayo waxaa loo noqonaya ashyaadaasoo dhan waa jiritaanka dhiiggii goormaa la helay goormaan la helin fa ayu qadrin qadar kasta oo wujida fii ayi xaalin la helo xaal kasta gudihii wa sinnin iyo da' kasta gudaheed wajaba jacluhu xaydaa waxaa waajiba in xayd laga yeelo bimacnaa loo aqoonsado inuu xayd yahay oo mucaamaladii xayd loola mucaamilo wallahu aclam asheekh ibnu cusaymiin wuxuu yidhi wa hada aladii qaalahu addaarimiyu huwa asawaab arrinkan uu sheegay daarimi waa sida saxanee sawaabka ah wa huwa ikhtiyaaru shaykh alislaam ibni taymiya waana sida uu doortay shaykhulislaam ibnu taymiya uu doortay weyi famataa ra'at ilunha alxayda fa hiya xaa'id gabadhu markay xayd aragto fa hiya xaa'id waxay noqonaysaa inay xayd ku sugantay wa in kaanat duuna tisci siniina aw fawqa khamsiina haba ahaato mid sagaal jir ka yar ha ahaato ama mid konton jir ka weyn haba noqotabe e marba hadday dhiiggii xaydka hesho fa hiya xaa'id wadalika lianna axkaama alxaydi callaqaha allaahu warasuuluhu calaa wujuudi sababtuna waxay tahay axkaamta xaydka ilaahay wuxuu ku xidhay iyo rasuulkiisuba calayhi asalaatu wassalaam calaa wujuudihi jiritaanka xayd jiri ee joogo ayuu ku xidhay walam yuxaddid illaahu warasuuluhu lidalika sinnan mucayana ilaah iyo rasuulkiisu uma xaddidin da' gaar ah oo ma odhan da'daas markay gabadhu tahay bay xaydaa iyo wixii ka dambeeya ilaa da'daa laga gaadhayaana xaydku socdaa ilaah iyo rasuulkiisu xad ay sidaa ugu dhigayaan xaydkii ma hayno oo da' gaara umay xadidin fa wajaba alrujuucu fiihi ila alwujuud waxa waajibay in loo noqdo jiritaanka jiritaanka xayd jiro iyo go'ista uu go'oo laga daahir noqdo intaa la eego iyo quusadka laga quusto oo yadan markaa qur'aanka laynagu sheegay wallaa iyo isna min almaxiidi yagaa loo isnaadiyey inay ka quusteen waa xaalad gabadhu nafteedii ay ka dareemayso ay xaydkii hadda bes waa tegey xayddambe ma jiro ibnu taymiya wuxuu odhanayaa quusta markii la sheegaayey dadka looma isnaadin waxaa loo tiiriyey yada inay dumarku ka quustaan marka gabadh waliba inay ka quusato dumarku inay ka quustaan maxaa loo jeeda yani jamac baa loogu tiiriyey soma waatay qaacid ahaan culammadu odhan jireen haddii waxa weeye jamac jamac loo isnaadiyo ama loo idaafeeyo afraadan baa arrinku markaa u kala qaadanayaa u wazacmayaan adamaaragta oo bimacnaa waxay noqonaysaa gabadh weliba iyadu inay ka quusato baa muraadku dhacay xurrimat calaykum ummahaatukum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey hooyooyinkiin dee dadku isku hooye maaha ma waxaa loo jeedaa cid kastoo hooye a ah, rag oo dhan bay xaaraan ka tahay maya saxdu saa maa raggii oo dhan baa waxaa laga xaaraantinimeeyey hooyooyin oo dhan waxaa laga tilmaamay mid walba isaga khusuuska hooyadii baa laga xarrimay macnuu saasuu u dhacaya qaacidadii ku saabsanaa idaafatu ljamci ila waa garanaysaan waayahay marka quusta gabadhu markay ka quusato ayay xukunkan yeelanaysaa helitaanka iyo go'itaankuna waa saasi leeg qul huwa adan faactazilu nnisa'a fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna inay iyagu daahir noqdaan iyo in iyagu xayd ka helaan marka wujuudka iyo waayitaanka la waaye u go'o ayaa loo isnaadiyoo loo tiiriy oo xukunkii lagu xidha wa taxdiiduhu bisinin mucayanin yaxtaaju ila daliilin min alkitaabi aw asunna xadidaadda lagu xadidayo lagu xidhayo da'gaarina waxay u baahan tahay daliil in looga helo kitaabka iyo sunnada walaa daliila fii dalik daliilna arrinkaa kuma sugna da'da ugu horraysee gabadhu ay xaydo khilaaf badan baa ku jira culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sagaal jir laga bilaabay gabadhu xaydaa ka hor xayd ma jiro taa culamo badan baa ku tegey asarna waa u cuskadeen caaisha laga soo wariyey oo tilmaamaya gabadhu hadday sagaal gaadho fahiya hiya waa qof dumara sagaal jir hadday gaadho waa qof dumara waxay culammadu u cuskadeen sagaal jir ka hor inaan xayd jirin ugu horrayn asarka caayisha sixadiisa lama hubo culammada qaarkood waxay sheegeen inuu asarkaasi aanu sugnayn oo caaisho ka sugnayn mar labaadka xayd iyo xayd la'aan kuma qaydin ee waxay tihi hadday sagaal jir gaadho waa qof dumara mar saddexaadka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen daliil may sheegin laakiin labada hore ay ugu filan culammada odhanaysa sagaal jir baa xaydka ugu horreeya oo ka hor gabadhu ma xaydi karto waxay cuskadeen sagaal jir inay ku xaydi karto caaisha nebigu sala allahu aleyh wasallam inuu dhistay iyadoo sagaal jir ah waxaana yidhaahdeen sida daahirka ah iyadoo qaangaadha ayuu dhistay iyadaan qaangaadh ahayn ma dhisan taasi waxay caddaynaysaa oo xadiiskaa laga deliishanayaa gabadhu inay sagaal jir ku qaangaari karto kuna xaydi karto culammada haddaba sagaalka yidhi jumhuurkuba mala sagaalkaasay u badan yihiin jumhuurku jumhuurkuye waxay yidhahdeen sagaalkuma taxdiid baa mise waa taqriib maxaa farqiga dhexeeya haddii la yidhaahdo waa taxdiid waxay noqonaysaa sagaalka haddii habeenna ka dhiman yihiin sagaalka sano layaalin macduuda ah. habeenno yar oo tirsani hadday ka dhiman yihiin xayd ma jiraa lo odhanayo waa damu fasaad waayo sagaalku ma buuxsamin sagaalkuna taxdiid bay ahay qowlka taxdiidka saasaa ka dhalanaya haddii la yahay sagaalku waa taqriib ee taxdiid ma aha waxay noqonaysaa sagaalka haddii wax ka dhiman yihiin laakiin sagaalkii ay gashay xayd waa noqonaya saas baa muctamadka qowlka ah ee shaaficiyadu waxa uu qabaa awjuh kale waa leeyihiine sagaal sano wixii ka horreeya inaan xayd jirin sagaalkuna inay tahay taqriibi ayna taxdiidi ahayn calaa haada waxay ka tartiibiyeen qowlkooda muctamadka ah haddii habeenna ka dhiman yihiin sagaalka sano oo habeennadaasi aynay gaadhaynin aqalla tuhri iyo aqalla alxayd qadar gaadhi kara aanu ahayn marka laysu geeyo bimacnaa lix iyo toban maalmood hadday ka yar tahay waxa ka dhiman sagaalka sano xayd lama xisaabinayo aqallu tuhri waxay qabaan qadar gabadhi daahir noqoto waxa ugu yar bay shaaficiyadu qabaan shan iyo toban maalmood zaman ay gabadi daahir noqoto shan iyo toban maalmood baa ugu yar wakhti ay xayd heshana waxaa ugu yar habeen iyo maalin cinda shaaficiya waa saas isu gee labadii aqalli aqalla tuhri iyo aqalla alxayd lix iyo toban maalmood bay noqdeen maca layaalihinna lix iyo tobankaa maalmood aqalla duhri iyo aqalla alxayd baa laysu geeyey wax ka yar hadday ka dhiman tahay sagaalka sano yuctabaru xaydan hadday lix iyo toban maalmood gaadho ama ka badato inta ka dhimani laa yuctabaru xaydan wa innamaa yuctabaru dama fasaad muctamadka shaaficiyadu waa saas laakiin awjuh kale waa leeyihiin qawl odhanaya hadday sagaalkaba dhex gasho oo bilowdo waxaa la ictibaarinayaa xayd iyo qowl kaloo odhanaya sagaalku hadday kala baranto waxaa la ictibaarinayaa xayd haddii kale maaya saddexda wejiba waxaa soo naqlinaya alwasiid laakiin muctamadku agtooda waa kaa dambeeya waa kaa aynu sheegnay aqala duhri iyo aqala alxayd oo laysu geeyey wixii ka yar haddii ay ka dhiman yihiin xayd baa la ictibaarinayaa hadday intaase gaadhaan ama ay ka bataan xayd lama ictibaarinayo culamada qaarkood waxay qabaan waa in sagaalku buuxsanaan xataa weji waa jiraa shaaficiyada laftoodu ay qabaan sagaalku waa inay dhammaystirmaan weji saa odhanaya waa jira xanaabilada waxaa loo nisbeeyaa inay qabaan taxdiidka sagaalku inay taxdiid yihiin kollay riwaayaat kaleu imaam axmed leeyahay masalada aqwaal kala ku sugan labiyo toban sano qudheeda waa jiraan bacdulxanafiya yidhi waana riwaaya can imaam axmed abu yaclana waa doorta xanafiyadu aad bay masaladan isugu khilaafeen bacdigood waxay qabaan sagaalka sano bacdi kaleo xanafiyada ka midi ah waxay qabaan gabadhu maye lix jir waa ku xaydi kartaa waxaana sida ay ka sheegeen sheikhoodii laodhan jiray abunasr maxamed ibnu sallaan laakiin badanka xanafiya qowlkiisaa may raacin bacdi kaleo xanafiyada ka midi ah waxay yidhaahdeen maye toddoba sano way ku xaydi kartaa gabadhu waxay u deliishadeen qolyaha toddobada sano yidhi muruu awlaadakum asalaata lisabcin toddoba jir salaadda ku amra amarkana waxay yidhaahdeen xaqiiqo wuxuu ku yahay wujuubka marka waxaa laga qaadanayaa inaan majaas lagu xambaarina xaqiiqo lagu xambaaroo la yidhaahdo waajib buu ku tahay salaadu bacdi baa sidaa u deliishaday laakiin qowlkaasi waa daciif waayo dee xadiiska kuma sugna awlaaddii inuu nebigu amray inay tukadaan xadiiska bes waxaa ku sugan in waalidiinta la amray inay ubadka amraan walaysa man amara bilamri amar lisaalisin ilaa kama fi bni cumar amarkuna wuxuu noqdaa mid waajibnimo ama xukunkii amar laga qaadanaayo kan saddexaad in la amrayo marka muballiq uu yahay kan la odhanayo amar laakiin haddii kaloo ay tahay adigu amar cindigaaga ka amar dee xaalka noocaasi wujuubkii kuma tusinayo ciddan kale ee saddexaad inuu waajib ku yahay bes waxaa laga qaadanayaan waalidka inuu waajib ku yahay inuu amro awlaaddiina waxay ula imanaysaa waxaweyaan inay ku tababartaan iyo sunnanimay ula imanaysaa lilnadbi iyo liltadriib iyo liltamarun inay waxawe kusii carbismaan baa la rabaa tarbiya ahaan baa loo amraya marka waalidka amarku waajib buu ku yahay calaa kulli xaal waa istidlaal daciif ah in laga daliishado eh, muddadaasaa qaangaadhnimadu ku sugnaanaysa wakhtigaa inaga dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub